السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي السيال وحان الله قلنا إيش عبد الرحمن حذيفي وليقا قبلة تشوبوين كحركة الشباب المتشاهدين حانو قوري سنة نادن عيك لدون شاق قبلة بلارنا مضحكة هاي عدو نوكوس دولي حولك لدون اي كبس عدان ما عمالله بدن اي كتيرا مارك وري وحان مغرد عبر بقالك المتشاهدين تي عدوك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا النبي بعده وآله وصحبه أجمعين وبعد Eh, marka koobaad ilahay baan ku mahadinaya subxaanahu watacaala eh, muslimiin inuu naga dhigay mujaahidiin naga dhigay kuwa u taagan mar walba kitaabkiisa qur-aanka iyo sunaha nabiga nayloon nooleynta axkaamta sharciga ku jirta eh, zabankan ilaahay uuna soo gaarsiiyo horta marka koowaad ilahay waa ugu mahadinayna adeer macaane marka labaad fursadan aad noo suurtageliseen bacd allahi jala wacala ka idaacadda furqaan ahaan iyadana waxaan lehay jazakum allahu khayran su-aasha haddaan u galo halgan jihaad abaa ka socda gobolada jubbooyinka saan ognahay iyo guud ahaan geyga geeska africa ama gaar ahaan markan adduunyada guud kasoo tago dalkan soomaaliya la yidhaahdo annaguna waxaan ka nahay qeyb muhiim ah haddaan usoo noqdo su-aasha si rasmi ahaana dagaal dheer baa ka socda kifaax baa ka soconahaya gaaladii muslimiinta udhexeeya mujaahidiinta dhinaca iyo kufaarta iyo calawsta iyo caratuurka murtadiinta ee soomaalida la socda dhinaca saliibyada oo ka kooban kenyaati ee burundis iyo siralion marka jugooyinka la yidhaahdo adag dagaal adag baa socda mararkan u dambeysana waxaa bifadlillahi wacawnihi ah in sanad iyo bar ku dhow gacanta dagaalka iyo mubaadaradiisa iyo weerarada hadday tahay kasoo bilow geeska inta ay ka joogaan wilaayada dobley afmadow kulbiyow taabto meesha leeqooqaani hoosingow magaalada kismaayo dee maqarkii dhamaad ee wilaayada ah in dagaalada hogaankooda ay hayaan mujaahidiinta gaaladuna ay sii shiiqayso meesha mujaahidiintuna maxnawiyaadkooda moral kor usii kacay jazaak allahu khayra habeen walba weerar baa la qaadayo dagaalo xoog laa ka socda meesha ragga mujaahidiinta niyaddooda bal ka waran iyo sida ay ugu heelan yihiin dagaalka shisheeyaha soo duulay ka dhanka e, moralka mujaahidiinta waan qiimeyn haddaan idhaahdo waxaan ka baqay inaan ka gaari waayo macnaheeda waxa waaye moralkooda aada buu u sareeyaa maxaa yeelay waa dad kitaabkooda qur-aanka gacanta midig ku sita a k forty sevenka iyo sevenkana gacanta bidix ku sita ku dhaqmaya kitaabkooda axkaamtii kitaabka qur-aankana fulinaya oo ay kamid tahay cadowga ilaahay in lagula diriro meel kastoo uu joogo iyagoo gurigoodii jooga oo masjidkoodii jooga oo madarasadoodii jooga oo beertoodii jooga oo dhulkoodii jooga gaala kusoo duulay tii waxay keentay inay baacsadaan moralkuna laaban laamo maalinba mujaahidinta gaalada bacsadaan taasna waxay ku timid fadliga ilaahay runtii markaa fuquurta aad tagtana waa aad dareemay wiilasha yar oo labaatan jiraha shan iyo labaatan jiraha iyo hamiga ay u hayaan dagaalka inay sii wadaan jazaak allahu khayran waxaa lalahaa markii lasoo duulay kenyatigu ay soo duulaan kusoo jireen oo warbaahinta reer galbeedka iyo waxaasi boonbooninayeen mujaahidiinta soomaaliya haddii kismaayo laga qaso dagaal ma wadi doonaan oo meesha way ku kala tegi doonaan idinkana xabadda waa idinkaas sii wada oo hari habeen ah, sii wada bal arrintaa ka sheeke eh, adeer macahani waa run iclaamka kufaarta si caalamiyana iyo si maxaliyanaba dacayaadka ay faafiyaan iyo ishaacaadka iyo xarbu nafsiga ay faafiyaan baa waxaa kamid ah haddii meelaha muhiimka laga qabsado oo ay kismaayeel barkow kan tahay marka istraatiijiyadeeda dhaqaale mawqica ay ku taalo magaalada marka laga fiirsho waxay ku fakirayaan ama waxay si dicaayada ay ah u faafinayaan qanawaadkooda ee idaacadaha layska arkiyo kuwa layska dhegaystaba way kala tegi doonaan walcagsu saxiix laakin arrintu laakin way ka bedelan tahay sidaa oo waxaad arkaysaa iyagoo kismaayo haysta toddobaatan kilomiter gudaha kenya in laga soo qabqabtay gaalo kenyaati ah mujaahidiinta gudaha u galeen in lasoo qabqabtay meesha ay lahayn waa insixaabayaan waa cararayaan in gudahooda la galay laguna soo leynayo lagana soo qaniimaysanayo ayagoo asra oo nool noolna lasoo qabqabanayo taas waxa weeye ninku hadduu kitaabkiisa qur-aankaa aaminsan yahay wartu biyaha ugu jiraan dhulkiisii uu joogo xoolihiisii daaqayaan shacabkiisa muslimka ha uu joogo ilaahayna uu aaminsan yahay jala wacala wax ka maqan lama arko seeftiisuu sitaa kitaabkiisa qur-aankuu sitaa wuxuu raadiyaa waa ixda alxusnayeyn ima nasr wa ima shahaada hada fadl llahi yu'tiihi man yashaa intii aad hadda dagaalada ku jirteen kolley meelaha furmahana waa tagtay oo eh, xabaddu ay ka qiiqayso bal dhanka cadowga ka waran maxaad aragtay noo sheegi kartaa ee xaaladda cadow haddaan qiimeyn ku sameyno caskariyan inxitaad iyo hoos u dhacyo tadahur baa ku soconayo wa waaqic inay xitaa goosanayaan baa jirto qaar baxsanaya baxsanaya lagu soo kaleeto waxaa laga yaabaa haddana tirakoob samayn lahaa bilihii u dambeeyay inta isa soo dhiibtay oo hubka lasoo gashay inay cadad boqol iyo ka badanba inay yihiin bilihii udambeeyey kuwa laftigooda saliibiyada ana in marka la yihahdo waa lagu bedeli bedelka inuu codsanayo aadna usoo dhaweynayo sababto ay tahay waxaa kartay xabadda mujaahidiin kenyaatiga iyo siraaliyoonkaba iyo dhamaan saliibaal caalamiyada meesha joogta kuwii callawsta hawaka waa soo qulqulayaan kuwii soo duulayna xeebahay kusii socdaan mararka qaarkoodna waxaa la sheegay inuu goosta si rasmia ah, inuu duurka kuwa jooga tuulooyinka afmeerkaa jooga inuu galo isagoo luweynayo xuduudka baana soo gaaray kenyaatiga askartooda waxa weeye marka macnawiyaadkoodu waa down waa hoos weeye meesha mujaahidiinta macnawiyaadkooda laba laamayo kan wuxuu ku tiirsan yahay shaytaan iyo kufaarta caalamiga kana wuxuu ku tiirsan yahay allahu jala wacala kan macnawiyaadka u helayo waa macnawiyaad ruuxiya oo kitaabka ilahay sunnaha nabiga uu ka dheehday kanna wuxuu socdaa waa xadgudub iyo ictidaa iyo duqyaan buu u socdaa wuuna baabi'i doonaa bailku jaa alxaq wazahaqa albatil in albatila kana zahuqa wajazaka allahu khayran kenya arrinta ku haysata kismaayo iyo guud ahaan jubbooyinka intay ka joogaan in ay wajahayaan oo dhibaatada intaa la eg ay dhexli doonaan inay ku fikerayan maqula taha marka hore markii ay soo socdeen waxay filayeen doble kasoo bilow ilaa kismaayo inay la kulmi doonaan shacab soo dhaweynaya oo furshaan ugogleeya oo caleemo qoyan kusoo dhaweynaya markay gudaha yimaadeenna waa lacagsu saxiix guryaha ay joogaan baa xabadu kaga soo dhacaysaa wadooyinka ay marayaan oo shacabkeena jooga miinadu waa qarxe dagaalkii waa laba bal gudahoodaa loo daba maray tii waxay keentay wax aanay filayn darsi ayna meesha soo dhiganin qorshe ayn ku talagelin dagaal inuu dhammaanaya ay u malaynayaan rag cararaya inay filaayeen laakiin bahashi inay isbedeshay nimankii beledkiina kula joogaan markay rabaan ku weeraraayaan markay rabaan eh, jawaasiistaada laynayaan markay rabaan waddada aada marasa kugu qarxinayaan meesha biyihii daarku kaaga imaanayana kismaayo joogaane kismaayo ma aadi karta armadow maalinka ay soo mareen ba ugu dambeysay hal sana iyo bar halkii maalin ay waddada ay xooga kusoo mareen ba ugu dambeysay taa macnaheedu waxa waaye way kala gogoon yihiin badhaadhi iyo kulbiyow ilaa wax baa gaadiid aada u xoog badan ba kaga gubtay ma maraan waa ka go een eh, waxay noqotay biyaha markay kismaayo la joogan inay badda wax usoo maraan tuulooyinka marka la joogan inay wax usoo qaadqaadaan helicopteryada iyo mar la diyaarinayo xamlo weyn labaatan taangi iyo wax ciidan xoog badan qarash fara badan inay istihilaagaan ay sidaa kusoo gaarsiiyaan booyada biyaha iyo keshka bariiska ah inuu saa ugu yimaado taa macnaheeda marka waxba waa cadaaban yihiin wajazak allahu khayra marka ma la dhihi karaa kenya culays weyn ayay ku wajahaysaa jubal hoos kenya faragelinta iyo dagaalka ay kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga gaar ahaan jubba waxay ka dhaxashay baaba ixsaa-iyaadka la sameynaya waxaa ka mid a ah dhowr boqol oo gaari inay ku weyday ciidan fara badan inuu kaga le-day kuwo ka fara badanna inay kaga naafoobeen kuwo ka fara badanna inay ku waasheen kuwo ka fara badan inay ciidanka ka fadhiisteen waxay dhaxashay khalkhal daakhili oo ciidankeenu gudahana waa gelayaa ilaa iyo wasgeed iyo waxa gudaha kenya ka dhicin oo wax macruuf aan ognayn waxaaso dhan waxay ku kasbatay tadakhulka ay ku samaysay iyo faragelinta ay ku samaysay wilaayaadka islaamiga ah kenya maanta maanta u dambeysa xogaha isoo gaarayo macnaheedu waxa weeye waan baxaynaa si aan ku joogno male baxa iyadoo de khilaafka kala dhexeeya gaalada kale ee amisoomka eemaqarkoodu xamar yahay aan ognahay ridada kale xasan hogaaminayo waxa weeye siyaasiyanna way u burbursan yihiin macnawiyaad ma haystaan oo wax shajaca ma haystaan caskariyanna way u baabeen dhaqaal ahaanna u baabeen oo dal african soo koraayo waayo taa macnaheeda waxa waye marka kenya waxay ka dhaxashay baaba qalbijab shacab kacsan oo maalin walba idaacadaha taagan oo ciidankeena lasoo bixi oranahay ayay duulaanka ay kusoo qaaday wilaayada islaamiga jubbooyinka iyo guud ahaan wilaayadka ay ka dhaxashay wahgaag ciidamo kale oo kenyatiga ay isgarabsadaana jira iyo maamul kale tusaaleahaan maamulka jooba ee axmed madoobe oo madaxweynaha ka yahay saraakiil badan baa laga dilay iyo qaar miinooyin lagu dilay iyo qaar caadi ee maaragtay eh, loo dilay kismaayo marka ma la oran karaa maamulkaas isigana naafo xoog laha loo geliy kan jubbaland laleeyahay inaan xataa jubbaland yidhaahdo afkeena inaan ka duwanaa fiican kuwaas iyaga ah waxay ahaayeen bridge ama buundo lagu gudbaayo waxay ahaayeen niman lagu soo gudbaayo geedka adaa yaqaanayo tus reerku waa reerkeeni ee dhexmari markii kismaayo ay yimaadeenna dhaqaalaha dekada kasoo baxa percentage inta badan kenyaatigaa qaata hada xaqiiqa waay airboodka waxa ka yimaada hadii wax ka yimaada inta badan ayagaa guranaya iyagu marka waxay ka dhaxleen iyagoo soo baaba-ay iyo iyagoo wixi ay filaayeen inay heli doonaan ama ay ku naaloon lahaayeen oo dhaqaalaha inay waayeen waxay dhaxleen saraakiishoodii in maalin walba la istihdaafo kii amniga madaxdoo ahaa kii bedelay wixii b s militarigooda shalay oo u dambaysa laba biasaa lagu dira suuqa bartankiisa ciise cambone waa ka horeeyey cawil baa ka horeeyey dhagjar baa ka horeeyey saraakiishooda way la-atay mujaahidiintaa laayay wuxuu ilaahay ku cadaabayaa biaydi lmujaahidiin uu ilahay ku cadaabayaa waxay abuurtay khalkhal iyaga laftooda kala shaki waxaa ku dilaya ma ma yaa la caqaatay ma dhexdaada lasoo galay waxay dhexalsiisay kala shaki fara badan iyo madaxdooda inay ayraboodyada kenyaatiyada iyo cadowga saliibiga inay dhexseexdaan bay xataa kaliftay kuwan waxaa la odhan karaa marka meesha ay ay lasoo galeen ciidan xoog badan meesha ay la soo galeen hubkii ay la soo galeen gacanta mujaahidiintuu soo galay kuwa wey waa kuwa axmed madoobe laftooda ama kuwa jubba sheeganaya ama zaariyaha sheegtaan wixii siyeeloo lagu soo dhaqan xumeeyey iyo wixii dhexdan kasoo raacay oo qaabdagi lagusoo qaab dagaan lagu soo hawlgeliyey qaab qabiil lagu soo hawlgeliyey way kala yaaceen hubkooda marka sidaad ku dhexsheen ma dagaal baa lagu qabsado ma la laayay mise hubkoodu qeybna waxa weeye way la soo galayaan qaybna waxa weeye dagaal baa kaga furanaysa de xayo wixii ka dhacay waa loogi oo wixii dhoobida ka dhacay waa loogi oo wixii ka dhacay inta udhexaysa birta dheer iyo meesha la yihahdo afmadow waa loogi way soo qulqulaan waana laga qanimaystaa waxaa la odhan karaa wixii gaaladu ay kusoo qalabaysay ciidanka siyeelo la odhan jiray boqolkii sagaashan wuxuu soo galay gacanta mujaahidiinta hada fadlullah sidee bay tahay an isku tiirsanaantooda iyo midnimada shisheeyaha soo duulay iyo kuwa kale soomaalida la socda waxaan odhan lahaa adeer macaani nimankan kiristaanka ah oo kaazigahoo soo duulay iyo kuwan bridjka ama caratuurka oo soomaalida la socda iskuma calaaqo fiicna sababtoo ay tahay ninkan kiristaankaa ah oo kaaziga oo muctadiga oo saliibiga hadafkiisu waxa weya dalka qabsado inuu kitaabka baabi'iyo iyagana waxaa laga yaabaa madax madax in lagaa dhigay inay filaayeen inay dhaqaale helaan inay filaayaan waa laba hadaf oo kala gadisan oo midna nolol ku dhisan midna tawasuc iyo iyo qabsasho dal ku dhisan ahdaaf mukhtalifa ahdaaf kala gadisan dad wada socdo ahdaaf kala gadisan leh khilaaf bay keenaysaa taa iyadaa labo calalaustan sidadaa laftigooduna isma aaminaan oo iyagaa ismishimaya iyagaa isdilaya kursigay kala boobayaan taas marka waxaweye madaahir khilaaf oo dacfi zaa-ida ku keento ku dirireen oo qaarkood ay kasoo baxeen magaalada waa macruuf magaalada kismaayo markay ku dirireen ridadu magaalada dowladkeeda qaar soo fadhiisteen qabaailkii ridadoodii qaar waxa weeye meesha ay ku hadheen khilaaf ba-aan baa ka jira diin waxay ku keentay inay damaan baaba-aana waxay ku dhowdahay insha allahu tacala xogta aan hayno inay kala dhaqaaqaan biidni illahi tabaaraka watacaala dadka jubooyinka ku dhaqan gaar ahaan reer kismaayo iyo reer afmadow iyo reer dhogley maxay tahay fariinta aad u gudbanayso meelaha wilaayada jubbooyinka guud ahaan shacabka muslimka ee degan oon mas-uulka anugu ka haysa sharciga ah. meelaha farakutiriskoo cadowga u gacanta ku haya gaar ahaan fartiintaan u gudbinaya waxa waaye alcawda alcawda ila kitaab illahi tabaaraka watacaala alcawda alcawda ilaa sunati rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalama inay u noqdaan inay xasuustaan kitaabka allahu jala wacalaa inay ku tiirsadaan allahu jala wacala sunnaha nabiga iyo diinta shareecada islaamka shareecada islaamka inay ku tiirsadaan oo u noqdaan inay diriraan oo ay garab istaagaan mujaahidiinta qoriga ilahay dartii u qaatay naf iyo maal inay ku dhiibaan taas oo ay ku heli doonaan cizatun fi dunya jannatun fi laakhirati walaalaha muslimiinta ee jubbooyinka ku nool fartiintaan gaarsiinaya waa midaas badfa marka hadda waxaad leeda way arkeen kenyatigii iyo e, ciidamada kale la socda dhibaatooyinka ay wadeen maxaa yeeley waxaad ogtaha waxay kismaaye ka dad badan in la iska leynayo xaqiiqo waxaa ah markay soo galeen meeshii shareeca laysku isku xukumayey oo qofki qof xuquuq ka raacdo maxaakimta islaamiga sharciga geynayey shareecada islaamka loo bandhigayay maanta meesha loo xukuntaa waa qori iyo qabiilka qofki waa la dilayaa xoolihiisaa la qaadanayaa gurigiisaa laga barakicinayaa xoog baa loo sheeganayaa isticmaalka qaar meesha joogaa waxa weeye midna wada midna ku istaagayo waxa weeye dadka muslimkaabuu isku diraayaa eh, haddii xaaladda muslimiintu ay arkeen hadda xaaladan aan joogno shacabku wuu isbedelaya boqol kiiba waxaan odhan karaa sideetan isbedel baa muuqanaya ah gacanta iyo carabka maalka ah muuqanaya in lagu diriro xalay oo kaleeto waxaa dhacay eh, qabiil kamida ah qabaa-isha degan gobol xujbada hoose inay magaalada kismaayo iyagoo malaaqoodii ugaaskooda horkacay inay weerareen cadowga weliba kenyaatiga inay weerareen dhibaatana u geysteen hada macruuf wa hada fadlullah ilahay baana ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala dareenka diineed iyo qalbiga inuu kusoo noqdo dhaqanka shareecada in loo soo noqdo cadaaladda inay fahmaan kadibna cadowga kitaabka ilahay carbaba caraynayo inay ka difaacaan oo la diriraan jaak allahu khayra waya waxaad noo wartaa kaalinta qabaa-ilada jubbooyinka degan ay ku leeyihiin eh, jihaadkan iminka socda ee mujahidinta ay kula jiraan cadow adar kaalinta ay kuleeyihiin waa kaalin baaris ah oo runtii muuqanaysa waadix oon qarsoonayn waxay kaga qeyb qaadanayaan maalkooda wilaayada jubbooyinka eh, annagoo si faahfaahsan gadaal uga sheegi doono liqaa-aadka soo socda insha allahu tacaala iclaanka islaamiga ah Eh, waxaa soo aruuraya lacag aada u fara badan oo balaayiin shilin soomaaliya ah eh, magaalada hadda aan joogno hal bilyan shilin soomaaliya ka badan baa kasoo aruurtay saako wahaakada wahaakada lacagtaas dadku biqanaacatihim bay ku dhiibayaan difaacan likitaabillaahi inay kitaabka ilaahay ku difaacaan waxay ku dirireen xoolahoodii qoryahooday horey u dhiibeen magaaladan waxaan ka wareejinay shan iyo labaatan b k m magaalada hadda aan joogno waa saako oo sufuufta taagan shan iyo labaatan b k m waaye magaaladan ka qaadno oo ayagu ay si tawciyo alla darteed ay ula baxeen shilinkay la garab taagan yihiin hubkooday la garab taagan yihiin si weliba tadxiya sadaqa infaaq fi sabiilillah alla darteed kula baxayaan dagaalka ma qayb gala dagaalka midda dagaalka marka la yidhaahdana rag fara badan baa ku jira haddana marxalada la marayo waa inuu malaaqi beeshiisa horkaco sida xalay u dambaysa dhacday dagaalkan asagoo u waajaho oo asagoo beeka imka agtiska dhacayo iyo cadowga xabadiisnimadaas ay kusoo dhacaysa in inuu duuban yaho oo eh, eh, iclaamka islaamiga ay duubaan dagaal ku qayb qaadanaya saf ku taagan yahayba halka marka waxaa nooga muuqanaya inay nafna kaga qayb galayaan maalna kaga qayb galayaan carabkana inay kaga qayb galayaan qabaa'il kalaas hadda kusoo jira kuwaa hadda galaayo kuwaa daba taagan ilaa waxaan odhan karaa eh, qabaa'il fara badan oo wilaayada jabooyinka degan oo fayl ku jira oo laleeyahay caawa halkan ka galaa halkan ka dumaatiyaa waa hadda saf ku jira jazaaka allahu khayran dhinaca kale markaanu intaa ka gudubno maxaad oran kartaa mujaahidiintu dadka jubooyin ku nool way u qabteen marka laga soo tago cadowgii kusoo duulay oo ay ka difaacayaan oo ay la dirirayaan marka laga soo tago howlaha ee kaabayaasha bulshada maxaad ka qabatay bismillahi raxmaan raxiim adar maxaane saad og tahay mujaahidiintu bulshadooda waxay way u fakiraan habeen iyo maalin koo waxay u fikirayaan dulmiga inay ka dulqaadaan barooyinkii waa ka dulqaadeen ilahay baa fadligaala subxaana watacaala isdulmiga ay isdulmeen oo qabeel qabeel ay isku dirirayeen ilahay sababtoodu ku zooliyey nabad bay heleen ilahay subxana wa tacaala liilaafi qurayshin ilaafihim rixlat ashitaa'i waasayf waxaan wajada falyacbuduu raba hada albeyt aladii aطcamahum min juucin waaaamanahum min khawf amni bay heleen amni hadduu qofu helana wuu shaqaysanayaa dukaankiisuu furanaya waa xor wuxuu ka cabsada waxaa waaye geeri buu ka cabsanaya laa yakhaafu ila allah wadi'ba calaa hanamihi sida rasuulku sheegay sala allahu aleyh waali wasalama nabadgelyadooday sugeen diintooday usoo celiyeen cadaaladooday usoo celiyeen barashada diinta islaamka fiir gabdhihii qur-aankii bay xifdinayaan sunnahay xifdinayaan caqiidadii ahlu sunna waljamaaca bay xifdinayaan fadli iyo khayr way dhismeen xagga diinka waa sababta ku kalifta hadda inay dagaal galaan dhinaca labaad waxqabadka muuqdo oo bulshadeed xagga caafimaadka wax ka qabanayaan magaalada hadda aan joogno saakow xarun caafimaad bay ka hirgeliyeen oo bukaan socodka bulshada iska soo daweeyaan oo magaalooyinka kalena qayb qaybaha kamid ah qaybana insha allahu tacaala waa dhiman yahan way iska iman doontaa waxaa kamid a ah salagle waxaa kamid a ah saakow waxaa kamid a ah wahaakada insha allah buala meesha la yidhaahdo qaybana way dhiman yihiin qaybana waxay ka hirgeliyeen xarumo caafimaad marka la yidhaha xagga wadooyinka boondooyin aada u fara badan oo go-naa oo sidii nidaamkii fashilka ah ee caskariga u dumay wax wax ka qabtay aan la arag hay-adaha jawaasiistan ee mashaariic kusoo qaadan jireen shan lix boondoo oo go-naana waa dhiseen waxay wax ka qabtaan sanad walba webiga iyo faydaanaadyadiisa gaar ahaan meesha jubada hoose leerado oo aada biyuhu webigu uga baxo hadda laftigeeda lajna wilaayado ay kawintaa ku jiro karkaradu jabiyaan karkaradu u jabiyay samaynayaan ha lajna hadda samaynaysa waa gabagabo si bulshadu ay dalaga ay abuurteen webigu una uga goynin jidadka bay samaynayaan iyo in fara badan oo hadda meeshan aana kuxusikaran dhinaca beeralayda ka waran maxaad ka saacideen beeraleyda hadda waxaan ka saacidayna waxay tahay waa in keligii biyaha kusoo dayna inaan ka xidhayno waa in waxa weeye la saacidayo mararka qaar xataa kuwa masaakiinta wax abuuran karin in abuurka laga laga kaalmeeyo oo la yidhahdo intan ku falo kuwa masaakiinta oo aadka u liita waxa weye biyihii kusoo fatih laha in laga celsho tale tusaale ee tilmaamo in la siiyo wahaakada jazaka allahu khayra dadka soomaalida ku dhegeysanaya ee qaarkood ay joogaan qurbahaas iyo dhulalkaas gaalada sida maraykanka iyo qaaradda yurub wadamada ka tirsan qaarkood kenya iyo etoobiya ay joogaan qaarkood dalal kale ay joogaan maxaad leedahay iyo guud ahaan muslimiinta maxaad fariin ugu jazaka allahu khayran waa su-aal muhiima ah runtii muslimiinta guud ahaan وحن الله مالك kastoo تشوغان انت كلمه kelmadan u انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله illahi الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وحن الله اجيبوا داعي الله وحن الله وصوا نغض دينكين وصوا نغض عردين الدنيا خبتان نواة الله haddii shareeco ku noolaanshaheeda iyo cadaalad iyo islaam aad rabtaanna waa ka helaysaan haddii jihaad ay noqotay gaalo cadow ah oo saliibiye ah oo soo xadgudbay in lala jihaad ay noqotaana waa taalaa waxaad ka helaysaa wax walbo aad rabto cimilo fiican baad ka helaysaa waa lagu soo dhaweynayaa bartiya beeraha joogo khayr kasto adduun laga helo meeshan waa taalaa waxaan lee walaalayaalow waxaan hadalkayga aan aada ugu adkaynaya kitaabkeena usoo noqda war kitaabkiina difaacda ilaahay diintiisa ku dhinta oo ku shahiida oo meelaha gaalada ay joogaan ka imaada kuwa gudaha jooga waxaan leehay oo laga yaabo fahamkoodu inuu gaadhsiinin inay silaaxa qaataan inay ilmahooda geeyaan inay ku qancaan dagaalka war waxaan leehay bari waa dhibanaysiin ilahayna waxaa laga yaaba inuu idin weydiiyo muslimiinta meesha ka diriraayay oo gaalada iskugu timid garabkooda ma gasheen mise waa ka baxdeen jawaabtaadana waxay noqon haddii aad dagaalada aad shaarigtana ilaahayow waajibkayga waa gutay haddii aad garabkooda ka baxdayna su-aashaada waxay noqon doontaa mid aan ku farax gelinin cinda allahi subxaana wa tacaala lidalika waxaan lehay walaalayaalo kitaabkeena usoo noqda cadowga ilahayna la dirira kuna cisooba kitaabkiina hadday tahay inaad shahaado ku heliso iyo hadday tahay markaad adduunka noolaato inaad axkaamtiisa ku noolaatid jazakum allahu khayran mujaahidiintu iyagoo ashkaasa gaar ahaan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa shisheeye waxay isku dayeen inay soo afjaraan oo ay halhal u dilaan maantana intaas oo kun ayay maraayaan intaas oo magaalo ayay ka taliyaan ilaa xarar dheere ilaa xadudbeenadyada ayay ka taliyaan marka dadkana waxaa loogu sheekeeyo maalin walba leeyaha shabaab waa soo afjarayna maanta u dambaysa caaw ku idili sidaabaa maalin walba raadiyaha laga sheegayo dadkii soomaalida meelaha kala duwan jooga ay dhegeysanaya marka bal arrintaa nooga war bismillahi <laughs> eh, raxmaan raxiim runtii waa wax oo yaab leh eh, xaraka shabaab mujaahidiin markaa iraado af ku ballaarsho waxay ka talisaa dhul aada u ballaaran soomaalida waxay dhadaa waxay tidhahdaa ninkii dhoof ku yimid baa geerida u dhibaysaa waxay joogaan dhulkoodii ayagii walaalahooda muhaajiriinta u yimidba waxay joogaan dhul ish dad muslimiina ku nool yihiin fiiri waxa ilaahay noogu deeqay ma yaallo meel walba ceelasha biyaa ku jiro geela meesha daaqin waa geela ayagii qabaailka soomaaliyeed oo jubbooyinka ku nool markaan la kulmay qaar waxay yidhaahdaan geeleennu waa idin xalaal iyadoo boqol malaaq fadhiday waxay kuleeyihiin geeleennu midkaan rabtaan qasha kaa rabtaan gadaal u dhigta annaga ilahi baa noo nimceeyey geedaheenaan hoos joognaa ceelasheenni baan hoos joognaa ehelkeenni baan la joognaa qorigeennaan haysanaa kitaabka qur-aankaan aaminsannahay waan nool lahay dadkuna waa dad muslimiina waxay aamineen jihaad iyo sayf bay aamineen alciza kulli alciza ciza dhammaanteedna inay ku helayaan tanay aamineen waa dad is aaminay waa dad waa isjecel waa dad iska garab dirira waa dad isfahmay way gaamurtaa la oran karaa hadda eh waxbaa kala yaaci lama oran karo haddii waaye ay jirta kuwa fashilmay ilaahay wuxuu nagu nimcayaa hadda oo ilaahay na fahamsiiyey gaalka haddii uu magaalo qabsado inaad dhinaca kale ka fadhiisto qayb qayb qayb aniga kamid ah inay magaalada dhex joogto waddada uu maro inaan gadaasheeda galo meesha uu soo dhaafay inaan maro taas marka waxa weeye eh, waktigaaba sheegi doona ilaahayna waxaan ka barya jala wacalaa inuu na sugo markuu intuu ilahay naga kala bixinay jala wacalaa inuu na sugo nimcada uu noo galin ilahi waan kaga shugrinaynaa oo nicmat ljihaad nicmat اطma'nina nicmat اthabaat inuu ilaahay amaama alacdaa inuu na sugay dhulkaa dheer ilahay baan ugu mahadinaynaa jala wacalaa waxaan leehay marka amalkiini khaybaa ku dhacday waadna khasaarteen waxaad sheegteen waa been wajazaakum allahu khayr kaas wuxuu ahaa waaliga jubooyinka sheekh cabdiraxmaan xudeyfe oo u warramay idaacadda islaamiga